alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wbacd qaala imaam maalik raximah llah maa yunhaa canhu min almusaawamati walmubaayaca hada albaab fima jaa can nabiyi sala اllahu alayh wasalama min annahyi can hadihi alcuquud aw hadihi almumaarasaat alati tunshi'u bayna almuslimiina alcadaawata walbagdaa alislaamu jaءa lirafci hadihi alcuqad lirafci hadihi alcadaawaat fahadihi alcuquud tunshi'u alcadaawaat famin hama naha الnabiyu salى اllahu alayh wasalam canha qaala maaliku can naafic can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin maa macna hada alimaamu malik yaraa ana albayca cala albayc waalmusaawamata cala almusaawamati bimacnan waaxid wa ana albaa'ica idaa saawamahu lmushtarii fii silcatin maa wa taraadayaa wa tawaasalaa ilaa taxdiidi sicrin maa uma jaءa shaksu aakhar fadakala fi lmusaawamati faina hada manhiyun canhu wa cinda alimaami maalik ana almusaawamata walmubaayacata bimacnan waaxid waannahu laa yajuusu lilinsaani an yusaawima maca shaksin aakhara fii musaawamatin maca kayri kadalika laa yajuusu lishaksin an yadkula fii mubaayacatin maca shaksin aakhar wa hada ashaksu qad itafaqa maca haalif falmusaawama cala almusaawama walbayc cala albaycu bimacnan waaxid cinda imaam malik raximah llah lakin ashaafici yufariq fayaquul almusaawamatu cala almusaawamati gayru lbayci cala albayc wa ana annahya can musaawamati almar'i cala musaawamati gayrihi inamaa huwa fiima ida طma'ana albaa'icu ilى اlmushtari watawaafaqa cala الsicr faida jaءa shakصu waqaala ana abicu laka axsana min hadihi silca aw aqala min hada athaman hada min baab almusaawama cala almusaawamati walaa yajuuz lakin yaquul albaycu cala albayc inama huwa fima ida cuqida caqd lbayc jaraa bayna albaa'i walmushtari caqd lbayc fajaءa shaksu ahnaaءa alkhiyaar faqaala ifsak hada albayc wa ana ucطiika silcata axsana min hada binafsi الsicr aw ucطiika silcatan biaqala min hada thaman fayafsak almushtari albayca uma yatacaaqad maca hada thalith hada ayضa la yajuuz qala maliku can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslam qaala laa talaqaw rukbana lilbayc التلقي للركبان منهي عنه ومعناه إذا جاءت جماعات من الناس من البوادي وجاءوا بسلعتهم إلى القرى أو إلى المدن فذهب بعض الناس قبل أن تهبط هذه السلع إلى الأسواق تلقاهم قبل وصولهم إلى الأسواق فاشترى منهم هذا laa yajuuz laa talaqaw rukbaana lilbayc ayib walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qad mara biاlxadiidi saabiq walaa tanaajashuu annajsh yaأtii fii xadiidi qariib walaa yabic xaadirun libaadin hada ayda laa yajuuz ida jaءa ahlu اlbawaadi bisilacihim uma jaءa rajulu min ahli اlmudun fayaquul antum laa tacrifuuna alascaar wa anakum yumkin an tukhdacuu fi lbuyuuc faana abiicu lakum hadihi silaac biascaar munaasiba dacuuha cindii hada la yajuuz qaaluu النهي عن تلقي الركبان إنما هو لمصلحة الجالبين للبضاعة إنما هو للجالبين للبضاعة فهذا الذي يتلقى ربما يخدع هؤلاء فيبخس في أسعاره فمن هنا منع أن يتلقى الركبان لكن هذا لا يبيع حاضر لباد إنما هو لمصلحة أهل السوق لأنه سيأتي في بعض طرق هذا الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فمعنى هذا أن أهل السوق ينبغي أن يجري العقد بينهم وبين أصحاب البضائع فيستفيد أهل السوق من هؤلاء فإذا جاء شخص من أهل المدن وقال أنا أبيع هذه السلع لهؤلاء من أهل البوادي فهذا ليس في مصلحة أهل السوق فإذا النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لمصلحة أهل السوق حتى يستفيدوا min haulaai qaala walaa tusaru libila walghanama laa tusaru alibila walghanama wa qowluhu laa tusaru yani atasriyatu hiya tarku xalabi almaashiyati fatra uma idaa ijtamaca alladanu fii darcihaa julibat aw tujlabu ila suuq xataa yataraa'a annaas wayatakhayalu ana hadihi gaziirat laban falaa yajuuzu hada liana hada min algish laa tusaru alibila waalghanama waqaaluu saraa yusarii tasriyatan ma'kuudatun min aljamci yuqaalu sara almaaa fi lxawdi yani jamaca almaaa fi lxawd kadalika hada aladii yatruku alxalaba fatratan lihadihi almaashiya fainahu yajmacu aw yatrukuhaa yajtamicu alxaliibu fi darciha faidaa jalabaha ila suuqi yatasawar annaas ana hadihi gasiiratu laban kafiiratu laban fayashtarii fahada min alkhidaa'i fi lbayci waalgarari fiihi qaala laa tusaruu alibila walganama faman ibtaacaha bacda dalik yani bacda an تصرى هذه الماشية واشترى هذا الشخص واغتر بهذا الذي يظهر من الماشية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد ما يحلبها وتظهر هذه الماشية على حقيقتها وأنها ليست غزيرة اللبن فهو بخير النظرين يختار axsana alamrayni ilayhi wa arfaqahumaa bihi in radiyahaa amsaka in araada yamsik wa in sakitahaa raddahaa in araad yarudduhaa cala albaa'i ay liannahu qad khadacahu fii hada albayc laakin yaquul wasaacan min tam maa hada saa alxanafiyatu aqaamu dunya walam yuqciduuha kayf yaruddu hada saa maa macnaa radd hada saa hal hada alxaliib aladii qad xalabaha yusaawi hada saa hada alxaliib laysa min jinsi hada saa hada riba hada akharu lkalaam fi hada walidalika yaquul huna abu cumar wamiman raddahu abu xaniifa waasxaabuhu wa huwa xadiidu mujtamacun calaa sixatihi wa hubuutihi min jihati naql wa hada mima yucaddu wayunqamu calaa abi xaniifa min asunan alatii raddahaa bira'yi raddu asunan bira'yi hada alxaliib laysa min jinsi hada tamr limaada yuridu tamra maa macnaa raddi hada tamre maaha hal hada saac yusaawi alxaliib aladii xalabaha shaks kulu hadihi munaazacaat wa mucaaradaat laa qiimata laha wa min huna dakara abubakr bnu carabi qisa yaquul kuntu bijaamici almansuub wa huwa min akbar aljawaamic fi bagdaad fii xalqati qaadi lqudaat addaamaqaani wa jarat hadihi almas'alatu fii dikri abi hurayra faqaala lii bacdu culamaa'ina طعن بعضهم في أبي هريرة في هذا المجلس بعضهم تكلم في أبي, في أبي هريرة من أجل هذا الحديث wاlmasأla ida dakhalat fiiha alcaصabiyaة falaa tubaali yaطcan fi صaxaabi aw fi taabici laa yuhimhu طaalama anahu yaraa ana طacnahu yaksibu lahu quwaة fi madhabihi qaal fawaqacat xayat min الsaqfi fi ahnaaءi اlmajlis cadiimat اlmandar waqasadat ilى اlmutakalimi fi abi hurayra wanafara اlmajlis watafaraqa alkhalqu faqiila lahu tub ila allahi tub ila allahi wahuwa yajri wاlxayatu waraa'ah faqaala tubtu ila allahi tubtu ila allahi farajacat wadakhalat juxran fi bacdi sawaari hada ciqaab lihada aladi yastahzi'u biabi hurayrata radia allahu canhu wa hada mithlu hada yaxsulu kahiira min asxaabi alahwaa'i walcasabiya yuؤaddi axyaana alxaalu ila adifaaci cama huwa calayhi min alaaraa'i walafkaari ila aطacni fi lculamaai wa fi saxaabati wa fi taabiciin wa qad calimtum ana zaahid alkawhari qaطacna fi anas ibni malika radia allahu canhu fi lqarni almaadi wa qaala inahu yarwi axaadiid tunaaqidu maa calayhi alxanafiyatu wahada yadulu calaa anahu qad sharifa walaa yadri cama yakruju min ras hada zaahid lkawhari wasala bihi alxaal walcasabiyatu ila hada xata qaala bacdu almaalikiyiin miman caasarahu wa carafahu can kahar low jaءa الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam alyawma watakallama fi abi xaniifata lastacadda zaahid اlkawhari an yakfura bih faidan idaa xalaad wa carafa ana haadihi laysat qasiirata laban yaruduhaa wayardu macaha saacan min tamrin min baabi qadci nisaa idaa jaaa saaxibu laban wa qaal haadihi qad akhada xaliibaha wamaa radda lii shayئan hada xadii qadci nisaa arasuul sal slm qadaa laka bisaan min tamrin wqud maashiyataka qaala maaliku wa tafsiiru qowli rasuuli llahi sal slam fiima nuraa wallahu aclam laa yabic bacdukum calaa bayci bacdin annahu inamaa nahaa an yasuuma arajulu calaa sawmi akhiih unduruu yufasiru bayca albacdi calaa bayci albacdi biannahu inamaa huwa asawmu calaa sawmi albacd faqaala anahu inamaa nahaa an yasuuma arajulu calaa sawmi akhiihi idaa rakana albaa'icu ila asaa'imi wa huwa aladii yuriidu an yashtariya wa huwa lmushtari wa jacala yashtaridu wasna adahab wayatabara'u min alcuyuub yaquul zin lii adahab aladii turiidu an tashtariya bihi hadihi silca wa hadihi sana idaa dahara fiiha cayban ana barii'un minha hada alkalaam yadullu clى anahu qad radya bcaqdi اlbayci maca hada saa'im faida wasala alxaalu ila hada aridaa falaa yajuuzu liaxadin haalitan an yatadakhala baynahumaa wa yaktasiba hada alcaqda wajacala yashtaridu wasna dahabi wayatabara'u min alcuyuubi wama ashbaha hada mima yucrafu bihi ana albaa'ica qad araada mubaayacata asaa'im fahada aladii nahaa canhu allahu aclam qaala malik walaa ba'sa bisawmi bisilcati tuuqafu lilbayci fayasuumu biha gayru waaxid hada mima yuqaal baycu lmusaayada liman yaziid faidaa curidat asilca wa tubaacu liman yaziid fasaama waaxidun yajuusu liaakhar an yasuum qaal walow turika aw taraka annaasu sawma cinda awali man yasuumu bihaa ukhidat bishibhi lbaطili min ahaman falow municat min bayci lmusaayadati wa awalu man yasuumu huwa aladii yashtari hadihi alsilca aw hadihi albidaaca hada yuؤdii ilىa baksi الnaasi fii amticatihim wa aslacatihim aw silcatihim yaqul ukhidat bishibhi اlbaطili min aلhamn wadakla calى اlbaacati fii silacihim almakruh yani kun thaman qaliil ida qiil yashtarii faqad أwl man yasuum hada yudkil الnaqsa calى اlbaa'iciin yquل وlm yزل الأمر عindna عlى hذا يعني أنه إذا kانت البيوع min bاb بيوع المزايدة فالصوم مفتوح للجميع أي أحد يريد أن يصوم له ذلك ayib minha yaquul qaala maalikun naafic can cabdillahi bni cumar ana rasuula allah sal slam nahaa can inajshi qaala maalik wannajshu an tu'tiyahu bisilcatihi akthara min hamaniha hadihi silca jaءa waaxid waqaala ana ashtariha bimia itafaqa hada albaa'ic alkhabiis maca aakhar waqaala qaal ida waaxid qaal ana ashtariha bimia qul anta ana ashtariha bimiatayn faida qaala ana ashtariha bimatain yaquulu lwl ana ashtariha bimatain wa hamsiin maala fayakhruju hada min asuuqi bacda an warada gayrahu fiih hada huwa najsh yaquul annajshu an tucطiyahu bisilcatihi akhara min hamaniha walaysa fii nafsika ishtiraa'uha fayaktadiya bika gayruka hada laa yajuuzu lian hada min baabi algishi fi lbuyuuci ayb idaa jaraa albaycu calaa haadihi suura suurat annajshi qaala maalik laa yajuuzu annajshu fi lbayci faman ishtaraa silcata manjuushatan fahuwa bilkhiyaari idaa calima idaa calima yuriid an yajuuzu lahu an yafsir laakin yaquulu shaafici laa albaycu laazim lianna hada almushtarii yanbagii lahu an yatanabbaha hal hada saar aladi yadkuru hada shaks min baabi najshi aw ana hadihi silca tusaawi ficlan hadihi hada haman faida baaca ishtaraa cala hada namad famacnaahu anahu radiya bihada albayc fahada albaycu laazim lakin hada thalith qad irtakaba manhiya canhu walaa mulaasamata bayna alkhiyaar wa bayna irtikaab الnhy ficla hada thalith qad irtakaba الnhy lakin wmushtari ida caqd albayc calى hadihi sura albaycu laazimu lah lأnah huwa اladii farata faida ra'a an hada sicra yatalaacabu fiihi annaas ynbaqi an yansaxir ayb jaamic اlbuyuuc qaala maliku can cabd llahi bni dinaar can cabd llahi bni cumar ana rajula dakara lirasuuli اllahi sal l slam anahu yukhdacu fi اlbuyuuc hada rajul shakaa ila nabiy sal slam anahu laa yatamaalaku can ijraa'i alcuquudi fi lbuyuucaat wa maca dalika yukhdacu fi lbayc mal xal faqaala lahu rasuulu llahi sal slam idaa baayacta faqul laa khilaabata qaala fakaana rajulu idaa baayaca qaala laa khilaabata yaquul abu cumar huwa munqid ibnu xabbaan wa hada rajulu asaabathu darbatun calaa ra'sihi fi ljaahiliya faasaabahu shayun min alkhalali fii dihnihi fahuwa yuriidu an yabiica wayashtarii lakin yukhdacu liannahu qad asaabahu shayun min alkhalali fii dihni wamaca dalika laa yatruku albayac fadakara nabiyu sal slam lahu hada alamra wahuwa anahu yashtaritu cadama alkhidaaci faida shtarada wa qaala laa khilaabata yakunu lahu khiyaarkan yakunu lahu khiyaar alaaay huna dakara ana hada arajula qad ataa calayhi sabcuuna wa mi'a sana wa kaana idaa baaca qubina faalkhalalu dihni hunaa yarjic ilaa alcumr lakin ariwaaya saabiqa fiiha anahu asaabathu mushkilat fii ra'sihi fi ljaahiliya yaquul hunaa fakaana idaa baaca qubina fadakara dalika lilnabiy sal l slam faqaal idaa baayacta faqul laa khilaabata wa kaana laa yastadiicu an yantiqahaa nutqan saliiman fakaana yaquul laa khilaabata ma yastadiicu an yaquul laa khilaabata fahada fiihi annahu ida ishtarada almushtari talaata ayaam wa anahu ida araada an yafsakh khilaal hadihi اlayaam fayajuuzu lahu an yafsakh ayb qala maliku an yaxya bni saciid anahu samica saciid bn musayib yaquul ida jiئta arda yuufuuna almikyaal wاlmiizaan faaطil اlmuqaama biha liannaha ardu mubaaraka waida jiئta arda yanqusuuna almikyaala زان فأقل المقام بها لأنها أرض سوء وقد تنزل عليها عقوبة فهاجرها واترك وهذا يدل على أن الأرض التي تؤمل فيها المعاصي وخاصة الكبائر منها فإن الإنسان إذا وجد سعة من الأرض أن يخرج منها ويذهب إلى غيرها قال فضيل بن عياض بحث المكيال والميزان سواد الوجه غدا fi lqiyaama qaala maaliku can yaxya bni saciid anahu samica muxamed bn munkadir yaquulu axaba allaahu cabdan samxan idaa baaca laa yushaaxix idaa baaca fihi samaaxa fi lbayc samxan ida btaaca yani ida ishtara samxan idaa qadaa yani idaa qadaa duyuunahu calaa kayrihi samxan idaa qad samxan in qadaa samxan in iqtadaa yani in alaba qadaa'a duyuuni min gayrihi yakun aydan samxan inqadaa yani in addaa kaanat calayhi duyuun maala ixda cashar maala tisca wa kaana cindahu cashara faqaal khalaas ana kaana laka tisca kaana laka calaya tisca wahadihi cashara khudha samxan idaa qadaa yani idaa addaa samxan ida iqtadaa in iqtadaa yani kaana lahu calaa gayrihi ixdaa cashar fawujidat cashara qaala hata cashar wlbaaqi ana musaamin qaala rajulu fi rajul qaala malikun fi rajuli yshtari اlibil aw اlganam aw اlbaza aw اraqiiqa aw shayئa min alcuruudi juzaafan maa macna ljuzaaf yani alkawm yashtari kawm min alibil majmuuca min alibil majmuuca min alghanam majmuuca min albazl hiyaab qaal inahu laa yakunu ljuzaafu fi shayin mima yucaddu caddan mima yatabaayaca annaasu bilcaddi laa yasixu aw laa yajuuzu albaycu fiiha juzaafan taroon hada yadkulu fi ahiyaab almustacmala alaan tucabaa fi akyaas uma turbad fayuqaal ishtari minii cashara akyaas min hadi juzaaf hada juzaaf walmushtari laa yanduru ilayha walaa yadri ma fiiha alaysa hada juzaaf qaala abu cumar wacalaa hada jumhuur culamaai fi lcabiid wadawaab walancaam wthiyaab wama ashbaha dalika anahu laa yajuuzu fi shayin minhu ljuzaaf liannahu qararun bayin ida turika cadduh maa cudda qaala ishtari haadihi alakwa qaala waqad amkana ta'amulhu wataqliibh wannadaru fiih wmaca dalik hada alqowm yumkin an yuqallab wa yundar wa yuta'amal fiih lakin fain lam yakun dalika fiihi kana min almulaamasati wa kana ashadda fasaada lakin alaan hadihi ahiyaab almustacmala alatii tubaac juzaafan laa yata'amal fiiha walaa yandur fiiha yumkin maa yaraha walaa waaxida minha wainamaa yashtariha hadihi alqiyaas hada fiihi shay min algarab kan mafruud an tuftaxa hadihi alakyaas wa turma xaba xaba wayandur alinsaan faida saarat mia قطعة مئتين قطعة يشتري أما أنه لا ينظر وهي مكومة يمكن فوقها أشياء جيدة وتحتها أشياء فاسدة كذلك أيضا إذا كانت في أكياس مربوطة ما يراها ولا قطعة واحدة هذا فيها غلط قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يقول بع لي هذا الجوال في السوق وقد قومها صاحبها قيمة faqaala in bictahaa bihada haman aladii amartuka bihi falaka diinaarun aw shayun nusamiihi lahu yataraadayaani calayh wain lam tabichaa falaysa laka shay qaala anta uxabuk hada aljawaal ana abiicu bicashara idhab ila suuq fain bictaha bicashara laka dolaar wa wainmaa bictaha ruddaha qaala lahu laa ba'sa bidalik laa shaya fi dalik idaa samaa hamanan yabiicuhaa bihi xadada lahu haman qaala bichaa bicashara walaka waaxid yaquul wasama ajran macluuman idaa baaca akhadahu wain lam yabic falaa shaya lahu liannahu ma stafadna shaya ayib masأla ukhraa qaala malik wamiثlu dalika an yaquula arajulu lirajuli in qadarta calaa gulaami alaabiq baaca minii ulam in qadarta calayh aw ji'ta bijamalii ashaarid shaarida minii jamal waana laa adri aynahu in atayta bihi falaka kada wakada fahada min baabi aljucli walaysa min baabi alijaarati walow kaana min baabi alijaarati lam yaslux famaa yajuuzu fi ljucli laa yajuuzu fi lijaarati laakin hada yajuuzu fi ljucli fi jacaala ayb qaala maaliku faama arajulu yucطa silca hadihi masla ukhraa tushbih masala uula arajulu yucطى silca yadfacuhaa silcatan yadfacu ilayhi silcatan fayuqaalu lahu bichaa walaka kada wakada fi kuli diinaarin lishayin yusamiih yaquul bichaa walaka kada wakada bikuli diinaar يقول بعها ها ولك كذا وكذا بكل دينار يعني بع هذه فإذا بعتها يكون لك مثلا في كل مئة عشرة يكون لك في كل مئة عشرة مثلا قال إن ذلك لا يصلح هذه مشكلة قال إن naqasa min xaqihi aladii samaa lahu fahada qararun laa yadri kam jacala lahu qaal lahu bic hada biaakhiri sacr walaka fii kuli miati cashara laa yadri hada almaskiin kam sayakunu lahu yumkin hada yubaac bcashara yumkin an yubaac balf ma yadri laa yadri bidabdi alqadr aladii yakunu lahu بألف ما يدري لا يدري بالضبط القدر الذي يكون له والعادة في العقود أن يعرف الداخل فيها قبل أن يدخل ما يكون له وما يكون عليه هذا المسكين يذهب إلى السوق ويتحرك ويمشي شمال ويسار وفي الأخير يبيع هذه بعشرة ويكسب كم؟ واحد هذا فيه غرض لابد أن تكون الإجارة وثمن البيع معلوما قبل إجرائه لكن هذه المعاملة هي الموجودة اليوم كل الناس يتعاملون به يأتي واحد يقول أنا أريد عامل يشترك يشترك معي أو يشتغل معي في هذه المؤسسة نشتغل إذا جاء مثلا مبلغ ربح يكون لك عشرة في المئة طيب يمكن يربحون ألف ويمكن يربحون عشرة ما يدري كم سيكون له هذا فيه شيء من الغرر أيضا سيأتي سيأتي طيب واحد آخر يقول اشتغل في هذا الدكان ونتحاسب في الشهر فإذا ربحنا يكون لك عشرة في الماء من الربح هذا الربح يجوز أن يكون ألف يمكن أن يكون مئة النسبة غير معلومة يقول هذا هو قول جمهور الفقهاء هذا قول جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لكن يقول وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في الإجارات من البدل وأجازوا أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه الماء أو ينتقل ويعمل بنصف ما يهيئ الله له من الرزق بسعيه على ظهره hada ajaazu ajaazahu bacdu salaf hada milu hada kadalika qaal alxamaam kana hunaaka xamaamaat yadkulu naasu biاlujra wayatarawashuuna fiha yaktasiluun fayaquul ana jahaztu xamaaman waanta ishtaqil ida jaaa shayun yakunu laka cashara fi lmia kam cashara fi lmia ma takun aqal aw akar يقول هذا كان يجوز كذلك أيضا يقول القراض والمساقات هذا يدفع له مبلغ min almaaliqun taajir fiihi wayakun laka cashara filmi kam cashara filmi qad takun aqal min mia qad takun akar qad takun fiiha shay min ajahaan qaala ayda qaaluu ina allaha abaaxa ijaarata almurda calى cilmi biana labana di'ri wama yaakudu minhu sabiyu fi lyowm waleyla ma ikhtilaafi axwaali sibyani fi radaa wاkhtilaafi albani الnisaءi kulu dalika اkhtilaafu mutabayin wqad warada اlqur'an bijawaazi dalika kadalika waxaad yadfac lishaksin yaquul arda lii hada اlgulaam bikam miya hada alxaliib kam qadruhu laa yudra wاlwalad hada kam yarda laa yudra ma dalika ajaaza qaal hada mil hada hada alqowl huwa aladi yunaasibuna maadaama anahu laysa hunaka nas sharci yamnac hadihi alcuquud aw hadihi almucaamalaat faida naxnu nadhab ilaa alqowl aladii fiihi atawsi cala annaas qaala maalik can ibni shihaab anahu sa'alahu can rajuli yatakaara daaba rajul iktara ximaaran aw sayaaratan uma yukriiha biakara mima takarah bihi uma yaati lshaksin akhar yaqul khud hada ishtaqil fiihi bimiya wahuwa qad istaajarahu bihamsiin istajara dukaan yaأti ilaa shaksin aakhar yaqul ana istajarta dukaan waana uajiruha calayka bimiya qaal laa ba'sa bidalik bis ila almudda alati ishtarada laa budda an takuna hadihi ila almudda alati ishtarada alأwl ama yaأti waaxid ويقول أنا أشتري لك المفتاح وهذا الذي يشترى منه المفتاح قد انتهى عقد khalaas anaa be la kala miftaa kayfa yabiicahu hada laysa lahu ayu calaaqa bihada albeyt intahaa caqdu ijaari low kaana yuajir calayhi wa muddatu ijaaratihi maa zaalat mustamira laa shaya fiih laakin kownuhu bacda intihaai caqdi lijaarati maca alawal yaquul anaa be la kala miftaa hada kalaam faarid hada laa muqaabila lah أعلم صلى الله عليه وسلم